sirxi aa ka hidi qobulkii aa sirxi kasoo baxay horyaanaa kasoo baxay tawadii oo engegan waxna ma wataan qoyaana ma wataan qoyaan ma wataan horyaanaa ka yimid dawada oo engegan istanjuudu suna waaye suneeyaa waxaa ka himid yani waxaa kasoo baxay dhagaxaa kasoo baxday ama xaar engegan a ah kasoo baxay xaar engegan oo qoyaan aan lahayn aa dib iska soo heli kasoo baxay dawada ama dekerkiiya dhagax yar kasoo baxayba in laga istijuudo sunna waaye waajib ma aha waa sunno haddana makruuh naqdaa makruuh ou naqdaa neefta laga istanjuudo dhuusada waaye laga istanjuudo kiraahi waaye codaadka makashi oosooy oo yeeri dhuusada yeerkeedii ama neeftii ad ursiga urkeedia ursi waataa timid waa ogtahay in xadadkaa imid aad ogaati in laga istanjuudo kiraahi waaye waa lagala qaadaa marka oy qoyneyn aa loo wadaa haddii meesha qoyan yahay markaad darab qaadati yaa neef akaa timid kaasi yani kiraah ma ah haddaas engegan yahay meesha oo wax yani huurkii huurkaadii wax dhiwaayo huurkaadii waxba maaha adoo huurka kuleeyahay baradii kaa huurkii oo huurkaa batay oo xadaftid ma laga istajuuhaayo laga istajuuda kiraaha waaye laakiin biyo kale haddii taabsisi meesha oo yani markaa darabooti oo dakati kabacdi neefkaa timaado yani la istajuudo yani kaas waa banaan tahay laakin haddii ismeeh engegan yahay in laga istajuudo kiraaha waaye dadka marka masaaid iskaga jiraan oo xadahaayaan maqsulada galaa ma aha kiraaha waa istinjahaasay kiraaha waaye dalab qaadashadaa kiraaha waay haddii ma boqoyniin oo yani dawadii ay engegan tahay ruusadii ka timaado xadadkii ka himaado waxyaala mustahjan waaye oo riixdii ka timaado ama riixdii codkeedii lagama helo istanjadeedii kiraaha waaye kiraaha ilaa aad isqoyan yahay xaaraam ou naqdaa istanjada xaaraam ay naqataa waxawaa xaaraam waxay tahay shay hunguri ah alu istanjoodi hungurigaani ama hungeerkaani yani wax hunguri la hiraa in loo istajoodo kiraaha waaye maxaa yeelay maxaa waay gurigi muxtaramka ahay waay guri akusanjooti ad ku istanjooti yani muufo xaaraam waaye caana ku istanjooti xaaraam waaye maaci waaye jaamidkii waaa ku istanjooti muufo ingega rooti xaaraam waaye waxaa la sheegi jiray dadka inta la joogi jiray maalka alabaanihiintii kun sana taqriiba shi waaye waxaa loo haligay markii maalka bati muufada kuistanjoo jireen kibir ahaan alligii muufa loo istanjoodo yani rooti loo istanjoodo in waxyaalkii hunguri ahaay oo bacnahoodi qabo istinji galika loo istanjoodo caanahii loo istanjoodo siikigii loo istanjoodo kuwaa kulli hunguriya waay siikii halkii istanji waay loo istanjoodo waxaas kulligoodii xaaraam waayeen mubaa madcuum waay mubaaxa waxaa ku baxay kii mubaaxa asalkii waay ku banaan yahay istinjo ama istinjo hadii aad barka cadaa kuli xaal wakti kasta as banaan yahay waay wakti kasta hadii waxyaabaa aan jirin istinjo waa banaan tahay asal ahaan waay iya waad istinjooyeysaa waa qaadisi waa istinjooyeysaa markay wujuub tahay markii loo baahda meeno waxyaalaha ka imaada inta kaleeta ila istinjooda mubaax waayo markaasay looma kaalmaysto ooma u kaalmaystatid istinjaa saabu u kaalmaystatid ma ahaa kaas xadiis fuqi waaya maahane maxaa yeelay waa la takfiifiyey amarkiis waa la takfiifiyey waa biyaba takfiifi ah dhah waa takfiifi ah marka inaad ku dartid ama xaanshadii hadda oo macnaheed xaanshadii a qabtaa yani dalakhaata marka xaanshiyaalka oo kaakajeyni camal xaanshiyaalka wax ku dhig yihiin maya maxaa yeele xaanshi waa ku dhigan waaa lolxaansh yani afgaal ba ahaadee fargaal ba ahaatee waxaa la aha jornaali qur-aanaa ku yaala markiis ismina ku yaala nabi maxameda ku yaala muusa ku yaala ciisa ku dhigan ala arkaa waas maya ma banaana in la istanjoodo ma banaana xaanshi wa kudhigan yihin ama xaanshi hadii wax kudhigneen oo loo suubiy istanji ama aan loo suubinin bay kaas banaan kaas markaasay gacantii usigeen de mala suneeyo idan sunna ma aha mala suneeyo sunna maaha mala ursihaayo markatjbal maxaa yeelay hadis ursado oos waa ka uriyo oo ka uriyo jaaska uriyo waxba ma dhiwaayo hadii shabs wa dhiweynin farha dhexdood iska uriyo muqyaal indhaha makaa ku ilaa farha kasto biixda iska uriha ama laakin haddii agtaa iska uriyo iyada maxaa yeele waay lasoo kulanti agtaa lasoo kulmaysaa yani darabtiya lasoo kulanti ma dhiwaa markaa lasoo celihaa in lasoo celi dhakida in la celiyo waajib waaye markaas hadii cagta iska uriyo laakin farha maya nuuha nijaas waxma dhiwaaya lehed haddii farha dhexdoodaas yahay haddii mahe nijaasasa lakulunti oo gacanta waaye waxay kutusaya inaa nijaasii baaqi ay tahay markaasi inaa dhaqidii istanjia soo celiyo markaasi waajib waaye inta calaa kulli xaal waxaad ogaataa waxaa lamada jidka soo baxaayo qubulka iyo duburka soo baxaayo saddex qeyb ay ukacayaan qeybka oo in la issujuudo yani aan waajibin aan waajib aan ahayn kee waa isu sheegna waay huwa sawt wa riixu waaye qeyb laga istinjuudi waajib ma aha waa soodkii iyo riixdii waaye riixdii timid iyo soodkeedii urkeedii iyo soodkeedii ma laga istinjuuhaya waajib ma aha maxaa yeelay istinjaaha waxaa loo dejiyey nijaas in lagu zuuliyo soodkii iyo riixii yani waxay la kulmaan ma nijaasoowayaan maxaa yeelay taa daraadeedii waxay la kulmaan maradaadi guntantiid aad uuseysaa cadadkaa imaa waa kaasod og tahay ala dhakaa maya ma nijaaseeye maya taasoo dhaqadeeda mahujuubin kuliyooma meelka cadadaha maaha nin walba waa socdaa yani bani aadamka nuqsaanka infir da isusuwan meeqashianaga ilaahna astura laqad karamnaa bani aadama maraa noola gundiyey wax walbaa noola siiyey waxyaa halkaas naga imaahayo mala arkaayo meenku dhakhiyeena mala arkaayo karaamadii ilaahay asiiyey bani aadamka ay kamid tahay kaas eh, marka low ay nijaasay lahaayeen neefta kaa imaahayso maraday maradaadi kulyoon dhakad ahaa kulyoon iskaa imaadahay maradaa maraqaysaa bilwujuub maya maxaa yeele marada nijaasayo haaso haddii marada nijaahayso ay nijaasayhaynin may kasoo baxayn ma nijaasaynin wakaas marka in la dhaqo ma waajibaayo waay neefta kaa imaanayso dhaqitaadii waajib ma ahaa maxaa yeele hadday waajib ahaa lahayd ay naqa lahayd maradii duntaneyd ay nijaasay lahayd ay nijaasay waxay la kulunto ma nijaahayso neeftaa waxay la kulunto iyo soodkaasi ma nijaaseeyaan danjadoodina ma waajibo dhaqidisa male maradi maradii gaarti ma dhaqmayso bal dhaqaayo ah macnaha ma la dhaqaayo kasbiga lamaad maxaas ahay kasbiga hore waxa waaye dhaqadiisu waajib ay tahay qaaidkii iyo boolkii waaye wii waxii qoyaan u saaxaba kulligiis oo meel ka soo baxo wixii waajibka ahaa la istanjooda waajib waaye oo midkii koowaad kaas ahay waxa waaye xaakii iyo kaadii wii wixii boqoyo meha ka himaado kulligiisii waxaa ka himid diigaa ka himid muctaad waaye mageer muctaad waaye waxaa ka himid wadigii mdigii waas kul istijooda waajib waaye ki engegna hadiskii maadriixdii iyo soodkii waaye in laga istijoodo waajib ma ahaa qasbiga saddexaad waxa waaye waxa laisku khilaafsan yaha waaye in laga istijoohayo in laga istijoohin waxii kasoo baxay lamada sabiil midkoodi oo acyaan ah oo qoyaan aan lahayn wixii ceen ah oo ka himid qubulka ama duburka oo qoyaan aan lahayn oo mehe ka himid alkhilaafu duul waxay leeyihiin yani waa laga istanjuuhaa tina soo sheegay camal waaye waxa waaye yani gorayaankii kaa soo baxay soo engegan kaa himid ama dhagaxii farji oo dakarka ka himid oo yaraay dhagax baa kaa soo dhahay ingegana iska soo baxeen cara engegaa kasoo baxdi yani taasaa lasqalaa in laga istanjuuhaayo in laga istanjuuheynin laakin sida muctamadka ma laga istanjuuhaayo istanjaiis waajib ma aha laakin yani waa la suneeyaa ola kusoo sheeg waa la suneeya in laistajuudo meaas waingeeb a ka himaado in laistajuudo suna waaye tirxi iyo qoryaankiya ka ahin oo qoynayn oo ingegnaay tirxi waxyaalihii dagxamadkii yaraay aygo ingegan saas waxba ma ila istajood istajoodna hata khalaaf waajib bana ka inaa kale duul waxaa weeye ma waaji waayo maxaa yeele meshi oyaan malaha soodka iyo rixdile camal waayo daliilkoodi xoogaas leeyaha soodkoy soodna yani si soodka iyo riix camal waaye soodka iyo riix ma laga istanjoogeynin waajib ma ahayn laga istanjoogo ilaahiyaaba ahaay qowlka lamadaxas leeyahay waa wujuba maxaa yeele ceyntiyaa lahaaya ceynkii nafteediyaa lahaaya waa laga xoog barjuux waaye qolkan ceyntiyalahaay oo si qaaidkii iyo boolkii camal waaye maadaama ceynkii soo baxday wax kasoo baxay yani ti oo engegana dabada kasoo baxday waxay leeyihin xaarkii camal le waaye oo laga sinjooa laakin marjuux waay wax engegan baa distinaad ba laga sinjooa وجمعهما مقلنا جمع الحجر والماء جمع الماء والحجر يا أفضل فضل بدن جمع الماء afdalu fadli badan macnaha waxa waaye hadii biyo iyo yani biyo iyo magaciisii iyo iyo dhagaxba ahaasatays in magaciisa labadoodi inaad kulmisid kulmisidaa fadli badan see loo kulmihaa dhagaxaa la horumarihaa hadega la horumariyo maxaa yeelay biyaha wuxuu zuuliyaa ceenka dhagaxaa la horumarihaa hadega la horumariyo bacdi haddana biha ha dalu xijihaa afdalu min aliktisaal cala almaa waa ka fadli badan yahay bihi kaliya lagu gaabsado kaasaa ka fadli badan inta waay maxaa yeelay biyaha ceynta ku yani ceynta waxay kusuushaa dhagaxa raadkiisa waxay kusuuleysaa adoo yani ood yani oo nijaasada gacanta aad gaasinin ubaahin maay mar haddii ad dhagaxaad qaadati oo dhagaxaad qaadati yani nijaas gacantaa ma gaarin dhagaxeed yani aadla kulmisa nijaasadii waxay zuulisa iidii intiya dhagaxaad soo zuuliyey biyane yani waxaa zuulihaa usna raadkaa zuuliyaa tan waay lamadaba gacantaada nijaas ma gaaraayaa markaas marka ri in luu gaabsada afdal ah hmm. wafi macna lxajari xajarkii macnihii waaa qabaa waxaa macnihiisi ahaaday waxaa macnihiisi ahaaday kulu jaamidin koo engegan kulligiisi manaa koo qalalan kulligiis a macnihiisi ahaaday koo qalalan yani kulligiis a ahaaday jaamidkaasoo daahirin daahira jaamidkaasoo qaalicin wax fajiya jaamidkaasoo kayra muxtaramin koo la xurmeeya ahaaday afdaliyada waa sheegna jamciga waaye yani baqaytu shuruud keena waaye istinjaa shuruud ilaxajar shuruudaas leehaa <clears throat> <clears throat> calaa kuli xaal hadalka oo fuqahadaa qadaydii waxa waaye afdaliyada waxay ku sugnaanaysaa jamciga bool iyo farqi ma leh hadid booshi xorta aa qaado iyo wixii macna i rabo kabaad biyo raacsi raacidkana kasii daran sidii le waaye muctamadka inta waaye duul waxay leeyihin raacidkaasku khaas yahay maya yani muctamadka waxa waaye lamadaba saanle waay ijaaradii maxaa lihidi waa badan yahay xajarki dhagax xaramka maku jiraa waxaa lihidi haawaa kulmihaa dhagax baadi lihidi dhagax marka xaramkan waa ku jiraa istinjaago bani asaxa kan waa laakin khilaafkiisi dhagaxa xaramka lagu istinjoohaayo wafi macna alxajari dhagax macnihiisi waxaa qabaa xadiidka maxaa saro soo arooray waxawaaye dhagaxa soo aroor waxaa macnihii qabaa kullu jaamidin koo qalalan kulligiisi manaa ko engegan kulligiisaa qabaa jaamidkaasoo daahirin daahira jaamidkaasoo qaalicin wax fajihaaya jaamidkaasoo geyra muxtaramiin yani koo muxtaram geyrtiisi ahaaday jaamid maxaa la yidhi qorihii camal qori waay lamid ah waa geed oo oo kaadigii waa fajihaa xaarkii waa fajihaa waxaa lamid jiligii aa lamid ah jili maxaa waaye dhoob la du waaye dhoobka la du dhoobka la duway xusna oo loo istinjoobe macna alxajara qabaa haddana waxaa la yihi sheygaas jaamidka ah waxaa lamid ah xaanshooyinkii aa lamid ah xaanshooyinkii oo loo loo suubiyi antan loo suubinin haddii baxaanshadaa mucadam ay ku ahneen aayad ay ku aalneen ismu ambiya ay ku aalneen malaaika ay ku aalneen in la istinjoodo waa banaan tahay waxyaalaha dadka saritaansa akriskeedi waay ku yaala saxeen war addunya isheeka kaleeta balaayda hadii tahay waa lagu istinjooha laakin hadii yihiin qur-aan as yahay oo afkala lagu dhigi ama asmaa yani asmaa ay yihiin magaca ilaahay camar cabdullaahi cabdilcasiis ay ku yaalin oo afkalyaani ah far talyaani ama far ingiriis ama far jini ahaade waasi maya geera muxtaramkaasku jiraa hadda jaamidkii waaa ku waxa waaye waaa la misaalkiisi waa ah waaye qoryi waaye geed aa ku isinjooj waxaa ku jiliyaa ku isinjooj waa ku xasilaa isinji waa gudaa waa lagudaa xajarkii camal waaye jaamid waxaa ku baxay waxaa jaamid ku baxay yani maaica ku baxay wixii oo magaciisii oo dareeraayey wixii qoynaay aku baxay oo bi aan ahayn caanahi yani in laweysa qaato istinjuudu ma banaana hay ma yani macnaha maaica ku baxay ma alwardigii camal waaye khalkii camal waaye khalaad istinjuudki yani maya ku baxay maxaa yeeli maaci jaamidki waana bixiy maaci lwardi istanjo magalaayo sikigii istanjo istanjo magalaayo daahir waxaa ku baxay nijaas waxaa ku baxay waxay nijaasulceen ahaa degadii camal waaye saaladii saal maaa saalo saalgel saal maaaaakimano xaarkii engelo engegi xaarkii gelo engegi lg laga camal kaasoo lo isku joodo osna magalaayo daahir waxaa ku baxay kini sulceen ahaa geela saaladiisii camal waaye amagalaayo mutanajiskiine saas le kale waaye ki nijaaso ki sulceenka ahay ili istu joodo magalaayo bihii yaraay oo nijaasay ku dhacdina saasoo kale waaye isne daahirkiyaa ku baxay usne yani nijaas in la istanjoodo isna magalaayo magalaayo magalaayo qaalic waxaa ku baxay ki waxaa la yidhi jaamidin daahirin qaalicin wax fajahay koo aan faji'eenin koo waxa jaamid waaye waa qalalan yahay shay ingegan waaye oo qalalan laakin qaalic ma aha wax ma fajahaayo kaasa ku baxay wax ma fajahaayo waxa waaye yani baansada camal waaye baansadii ama kuwaaxi ama qasabkii qubkiisii camal waaye qasabka qubkiisii waa qalalan yahay laakin qaalic ma aha sibsib waaye sibsib waaye yani waii lagu tiro ma tirmaayo ma fajihaayo ma tiraayo wax ma tiraayo sheegii oo waxaa lamid ah waxyaalkii hoohoowahay carad dhagaxa hoowahaayo dhagaxay barkoodii waa hoowahaayo burburaayaan dhagaxaa burburaayo osne yani qaalic maahe osne yani ma magudaayo osne hi magudaayo buxushiyaa ka mida oo jalcaneed ina saas carada khilaafsan kuy ka kanaay calaa kuli xaal nahyaa arooray istinjaa bilfaham nahy oo daciifa himi calaa kuli xaal waxaa loo wadaa dhul xusha oo burbureyso xajar markii la heeriy waxaa galaa iطlaaqiisi dahabkii xajarkii dhagaxa xajarkii fidada haddii yihiin wax fajihaayaan dhagaxa dahabka dhagax waa isku imaaha dahabka dhagax soo soo baxa qalinkan igoo dhagaxay soo baxaan gudguday ka soo hadday oo yani nijaasta haday faji haayaan faj qaalica yihiin waa galaayaan yan waa galaa dhagaxaas macnihiisas galaa kaana asaxa muxtaram alihiri inaa qaaliciin mayno غayra muxtaramin oo muxtarama gayrkiis inoo aada waaye hadday muxtaram asihay aa ku baxay hayr muxtaram waxaa ku baxay yani hadduu muxtaram yahay xayawaan barkiisi waayo yani wax nool hmm, wax noolkii waxii noolaay barkiisi juz oo kamid a waayo oo la xariisan gacantiisii sheega xayawaan arigii lo-di arigii lo gacanteed lugteed dibkeedii ku jaraa dibkii dhegihii waa kulli oo la xariirsanaay muxtaram waaye bini aadamka si oleh wakaas waxaa ka lamid ah madcuumka waxay bini aadamka ay cunaan a kamid ah madcuumkooda kamid ah gibisti yani in loo in loo istinjoodo ma banaana mufadi camal waaye waxyaalahaasi wixii lamid ah mufadi camal waxaan guri laga suubsadiyo bini aadamka gurigiisa ahay amase eera muxtaram waxaa soo galaa yani jinigii hungurigiisii lafahii waaye lafahaa ooran jinigaa hunguri ay yihiin ka yani muxtaramkaa baa ku baxay gayra muxtaramin muxtaramkii gayrkiisii waaye kaasaa ku baxay inuu ahdaan muxtaram inuu ahaanin waaye hadduu muxtaram yahay lafhiina saa waaye maxaa yeelay waxaa weli xadiis oo la wariyaa u daliila oo saxiix muslim ku yimid bianahu anahu sala allahu alayhi wasalama nahaa waa reeway an اlistinjaa'i istinjo aa reeway bilcadmi laflu istinjuuda waa reeway waqaala waxaa siri nabiga inahu lafaha zaadu ikwaanikum walaalihii oo yani oo jiniga ahaayeen yani oo min aljini ah yani hungurigoodi waaye hunguri hungurigoodi waaye walaalihii oo jiniga ahaayeen jicsinkoodii waaye manaa zaadkoodi waaye lafdi macnaha jinigaa cunaa hungurgoodi waaye marka waxay dad cunaayeen muufadi iyo waxyaalkaas kasii oolaba waaye calaa kuli xaal maxaa yeelay xajarkaas oo yani lagu tiraayo nijaasada lagu tiraayo ruksa waaye ruksane laa tunaatu bilmacaasi macsi kuma xirna macsi maku dhofsa waxii dhan waxay macsi magalayso amaa waxii xayawaanka hun gurigoodii ahaay cooskii taasi yani in luu istanjoodo banaan waxay bani aadamka hun gurigooda ahaay iyo xayawaanka beri hunguri lambadaba hunguri oo ahaayeen bani aadam iyo xayawaanba hunguri u noqday taasi sidii aglabka hadday jinka yihiin lama wajiyaa ku sugan inta waxaa layihi biha madcuun bini aadam waay sidee waaye tan waxaa layihi biha waxaa loo loo suubiyiba inaay nijaasada daafacdo aftaysa ay kareebto qeyrkiisa khilaafsan waa kaleete nijaasada mabaab ma kor yeelaayaan mana mana zuulihaayaan wixii kale dhan aanuhi magaciisa khalqi waxyaabahaas kulli bay nijaasada ma reebaayaan oo ma tirtiraayaan biha ilaah uumay inuu nijaasada yani ba tirtiro uumay amaa xayawaan waxay kasoo infisaalay xayawaan kale oo muxtarama ah, reerkiisii tintiisii camal waxyaabahaasi sujuudo banaan kasoo infisaashay oo ku kudheganaaya la diidaa oo ku xirnay waxay imaar ahay macnaheed wajildun wajildun waaye wajildin bima in lustunj wajamcu ma afdalu wafi macna alxajari waxaa qabaa kulu jaamidin wafi macna alxajari xajarkii macnihiisi waxaa leh haddana jildin kulu jildin jildin waaye kulu jaamidin ha ahaaday ma oo wafi macna alxajari kulu jaamidin xagga ku cataf jildin waxaa macnihiisa ahaaday jirdin a ahaaday makaarkii waay makaarkaasoo dubiga la magdeeyey dubiga la magdeeyey duuna غayrihi kaan la magdeynin aan ahayn duuna غayrihi غayr اlmadbuugi ki la magdeeyey غeyrkiis aan ahayn fi ladari mana qawowno maxaa yeelay kan la magdeeyey magdeyntan sababteediyaa hilibkii dabeecadiisii as uu soo guuri ilaa waxaas guuri mara dabeecadeeda as yeeshay dabcigii marada as yeeshay dabcigii yani dabcigiisi waxas kusoo guuri oo hilibka ahaa maqdeyntaas kusoo guuri waxaa soo guuri yani mara dabeecadeeda soo guuray maxaa yeelay waxaa banaanaadii daliil waxaa u ah makaar lama makaar lagu gado lama makaar lagu gado ma aha laleeyahay riba alhiri waxii gayr lmadbuuq oo muxtaram ahayn madcuum waayo uska madcuum waayo maxaa ku baxay ama dubiga alhiri dubiga lahiri wafii jildin dubiga macnaha waxaa la wadaa haddaan la magdaynin waxaa lamaa la wala qaadaa haddii la magdeey iyo haddii la magdeey makaarka la magdeey istanja waa galaa sanjoodo kaas macna laxajari oo qabaa ay eh, haddii la magdeeyo haddii la magdeynin ay kala yihiin haddii la magdeeyo waa loo istinjooha lh maxaa yeelay ungurinimo waa ka baxay haddii la magdeeyan haddii la magdeynin loo istinjooda ma banaana bala maqdino sihiisaa loo engejiyey oraxaa liska dhigay waa engegey in la istujuudo banaana maxaa yeelay hunguri waaye markaasi hunguri waaye macna aas qabaa lamadaa cilo waaye wakaas macna waaye haddii usoo maqdeeneen oo maqdeesneen lasee waaye haddii loo maqdeynin hunguri waaye haddii usoo maqdeeseen oo magaciisa loo istinjoodane yani mabegelaayo maxaa yeele markaasi si kalaba maxaa ku xigay judundubdadari wa sharط اlxajari dhagaxii waxaa u shardi ah wa sharط اlxajari waxaa dhagaxi u shardi ah halaa yajifa najisu nijaasada inay engegi shardi waaye walaa yantaqila inay guurin shardi waaye xajarka markaas wax suulihaayo waxa waaye inuu engehin ashar nijaaskaas oo qubulka ama duburka kiibtimid oo ka timid inaa maxalkii ay gaartay maxalkii ay soo gaartay inay ka guurin waayo inaa meesheed ay ku sugnaata al meesheedii ay kasoo baxdii kaadidii boqonkiisii iyo qaa'idkii meeshiis kasoo baxay inay ka guurin a ah hajar iyo wixii lamid ahay kulli saas de waaye laa yajhifa najisu khaariju haddii iska guura meesha tacayana almaa biha cinuwa biyo a cinuwa fain jafa haddii bihi as engogo manaa khaarijki hadii as engogo tacayana almaa naam waxaa waaye maalan macnaha waxa waaye markii kow askaadiyey waxay ka soo baxeen yani meeshii kama yani maka guurin sidoodii yani ma engelin iyagoo sidaa soo baxeen bacdi mar lamaad markay engegta kabacdi iyadoo engegta kabacdiaas askaadiyey askaadiyey hadda askaadiyo mar lamaad iyadoo engegta askaadiyey mar lamaad horo bacoy angeyga ka bacdiya bihii meeshii hore ma dhaafin meeshii kii hore gaari maka gudbin boqonkiis kasoo baxay kaadida ku okaatay qaa-idkana mehi kasoo baxay keliya joogta yani meylay ku sugan tahay yani markaasey waxaa kaafiyaa dhagaxa kaafiyaa kaafiyaa qaa hmm. hmm. badnaay oo yani fashaka ahay aada uqoynayni kaadi camal le waayo xajarkay yaa kaafiyaa dhagaxii yaa kaafiyaa lacallah yantaqilaa inuu guurin waaye isaarat lxajar macnihiis waxa waaye inaad ku gaaratid waaye dhahirida intaas engega ka hor dhahiridi inaad ka gaartid waaye dhahiridiisii intaa engega ka hor aad ka gaartid waaye ee marka lamaad oo soo baxdi kii hore lela raacsiyaa oo meyshaana dhaafin oo meyshii ku sugan marka dhagax waa daafiyaa hadday gudubka ala diiday markaas qabla jafaafihi inaad ka gaartid walaa yantaqil khaariju waanlaa yantaqila yani inuu guurin waaye shardiga lamaad waxa waaye hadda kaleete can ilmaxali maxalka inuu ka guurin waaye maxalkii oo asaabahu oos gaaray markii soo baxaayay nijaasada oo maqalkeedii ay kusugnaata markay soo baxeysa nijaasada meeshii kasoo baxday inay kusugnaata waaye oo meesha ay ka guurgurin waaye haddii maxalkeedii ay kasoo baxday ay ka guurto yani waa kaas markaasay